dunyada beragtankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lowlaa barbardhac iyo badin bafi kale lowlaa bilowgii adduunyada baragtankii bilowda kale lawaa barbardhac iyo badin kula wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duwarka yenen maqal wanaagsan dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan axad weeyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay labylabaatanka bisha koowaad sannada labaatan saddex labaatan saaxibeel barnaamijka ciyaaraha door k n n waxaynu eegi doonaa kulmadii la ciyaaray kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool kulankaa barbadhac goolala'aan ayuu ku dhammaaday sidoo kale waxaynu eegi doonaa kulamada jira maanta waxaa jira kulamada ugu xiisaa badan kooxda kubadda cagta manchester united weliba kooxda kubadda cagta arsenal iyo caawa todobada habeenimo qadar soddon daqiiqa wada ciyaaraya arsenal waxay doonayaan in hogaanka horyaalka premier leaga ay sii dheeraystaan oo ay xajiistaan sidoo kale manchester united waxay doonayaan in ay dhibcaha soo yarayaan marka labada kale wuxuu noqon doonaa kulanka ugu xiisaha badan ee maanta jira wayaan caawa iyadoona noognaha kooxda kubadda cagta arsenal xilli ciyaareedkan markii uu bilowday waxaa jira hal koox oo guuldaro markaa la kulantay waana kooxda kubadda cagta manchester united ayaa garaacday xilli ciyaareedka waynu arki doonaa laakiin arsenal waxyaabahan iyadu dhisaya waxaa weeyaan xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta arsenal hoomkooda ama gurigooda markay ku ciyaarayeen guuldaro way qaadan waayeen oo yacni kulan walba oo gurigooda ku ciyaarayeen oo dhibco maysan kulmayn way badinayeen ama kulankaa barbara ayay markii la eego sidoo kale waxaynu eegi doonaa masiti shanta galabna waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta wolfi sidoo kale waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta malangaska caawa koiyo tobanka habeennimo waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta atletica bilbaw sidoo kale barcelona sideeda qadar soddon daqiiqa ah gateefe ay la ciyaari doonaan sidoo kale kooxda kubadda cagta yuventus oo shan iyo toban dhibcood laga jaray ayaa atlaanta la ciyaaraysa caawa kow tobanka habeenimo oo robidiman sidoo kaleeto romana way la ciyaari doontaa ama way ciyaari doontaa waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta sbesia burushiya dortmundna way ciyaari doonaan wararka soo gelisiigana ka madhan saxabiyaal soo dhawaada amalkaas ha joogtaan waayahay saxbiyaal ku bilaabeynaa bal kulamadii la ciyaaray iyadoona goor baynu eegi doono falanqeynta ku saabsan kulamada caawa jira sida man united weliba kooxda kubadda arsenal saaxabadana fursad ay siin doonaan oo ama fursad aynu siin doonaan barnaamijkaasi toos ay kaga qayb qaadan karayaan waayahay marka eh, haddii aynu ku bilaabnana eh, kooxda kubadda chelsea weliba kooxda kubadda liverpool shalay way ciyaareen kulan iska caajisa kulan markaa natiijo lahayn kulan marka la saadaalinayay inuu ku dhammaanayay barbadhac gololaana ama barbadhac halihal ama laba labaha ayaa kusoo dhammaadayba barbadhac gololaana markii la eegana liverpool xilli ciyaareedkan eh, way ka jajaban tahay aada iyo aad ayay uga taalaa sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta chelsea markii la eega labadii kun ugu dambeysay fiicnaayeen laakiin iyadana sidoo kale kaalin tobanaad weli ayay ku jiraan liverpoolna kaalin sideedaad ayay ku jiraan markii la eegana eh, xalay markii la eego ama ciyaartii shalay ahayd maxamed saalax eh, fursado ma uusan sameyneynin oo dabcan mar qaar waxaa isleedahay maxamed saalax miyuu liverpool u ciyaara mise kale taageerayaasha liverpool weli waxay tabayaan sidio mane oo iminkaba ka tirsan kooxda kubadda cagta bayer munich waxaanu ognahay sidio mane kooxda kubadda cagta liverpool wax badan ayuu u hayay tan iyo markii uu baxay ninka layidhaahdo eh, dabcan sidio kooxda kubadda cagta liverpool dhibaato xoogan ayay dhanka weerarka ka haystaan iyadoona eh, dabcan hadii xataa uu soo laabtay ninka layihahdo darwi nunis xalay ama kulankii shalay kooxda kubadda cagta chelsea wax ay ka qaadi waayeen kulankaasi markii la eego waxaa indhaha caalamka ay qabteen wiilka daadayar ee dhawaan ay soo qaateen kooxda kubadda cagta ee chelsea ninkan eh, lagu magacaabo aada ku khatarta badan ee laleeyahay muqaylo mudrigi ayay indhuhu caalamka qabteen ninkan kooxda kubadda cagta the ganaris ayay kooxda kubadda cagta chelsea kasoo afduubteen waxaana uu noqday ciyaaryahaan aada u khatar badan durbe ciyaarta markii la bedelay ama bedelkuu kusoo galay waxaa markaa dabcan ciyaarta uu soo galay konton shan daqiiqo waxaa leeyahy ciyaaryahaankan waxa uu noqday ciyaaryahaankii ugu badnaa ee dabcan fursadihii sameeyey sidoo kaleetna gambiskii ugu badnaa sameeyey keliya wuxuu ciyaaray wax ka yar soddon daqiiqo mise afartan daqiiqo wax yar ayuu ciyaaraya marka muuqayl waxaa leeyahay waa nin aada u khatar badan ninka la yidhaahdo dabcan stephen gerard oo kulankana daawanayay waxa uu shaaca ka qaaday in ninka la yihahdo muqaylo mudrigi wuxuu leeyahay raantii muqaylo waa nin aada u khatar badan wuxuu xasuusiyey ninka la yihahdo robin oo markaa aad iyaad u daayara waagii wadaada yara ayuu xasuusiyay uu leeyahay ninka la yihahdo dabcan muqaylo mudrige marka mudrige aad iyaad ayaa loo amaanaya iyadoona kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea in markaynu eegnana xidigahooda toddobaadka soo socda ay soo laaban doonaan sida ri james williben chilwal sidoo kale kooxda kubadda cagta liverpool darwin nunes ayaa la saadaalinayaa in toddobaadada soo socda ma bisha dabcan soo socota weyaan uu yimaado ilaa iyo ninka la diego jota inkastoo diego jota leeya asaga dhowr bil ee soo socota ayuu baqnaan doonaa marka liverpool way ku adag tahay xaaladda markii la eegana sidoo kale kooxda kubadda cagta ee chelsea xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta liverpool markii ay ku ciyaarayaan ee hoomkooda toban kulan ayay gurigooda ku ciyaareen lix ka mid a ah way badiyeen saddex ka midna barbadhaci hal kulan ayaana lagu garaacay markii la eego marka liverpool hadda markii la eegana ee shantii kun ugu dambeysay horaalka bermeliga ay ciyaareen keliya waxay markaa badiyeen laba kulan laba ka midna waa la garaacay mid ka midna barbadhac ay galeen hal koox kubadda cagta chelsea-na shantii kul ugu dambeysay horyaalka bermeliga ee ciyaareenna keliya hal kulan ayay badiyeen laba ka mid barbadhac galeen laba ka midna waa la garaacay marka waynu arki doonaa marka haddii kooxda kubadda cagta chelsea weliba kooxda cagta liverpool sanadkan ee tofoorka ayay heli doonaan sababta tofoorka ayaaba sanadkan dahaba markii laga yimaado kaalmaha kale waxaynu ognahay arsenal mancity weliba koox kubadda cagtan iyo manchester united inay isku hayaan kaalinta koowaad ama horyaalka bermeliga marka haddii arsenal ay ku guuleysato eh, horyaalka bermeliga ay sidan kusii wadaan oo ay koox kubadda cagta mancity kaalinta labaad gasho ma united kaalinta saddexaad gasho kaalinta afraad ayaa lagu loolami doonaa newcastle sanadkan aad iyo aad u khatar badanta iyadoona eh, kooxda kubadda cagta newcastle united ay tahay kooxda difaacashada ugu fiican xilli ciyaareedkan horyaalka bermeliga markii la ciyaaray labaatan kulan kaliya waxaa laga dheliyay koo toban gool kulan barbadhac la galeen kooxda kubadda cagta fulham waa kooxda kubadda cagta newcastle markaa ay barbadhac markaa hanuun badan ay la galeen kooxda kubadda cagta crystal balas weyaan waayahay saxbiyal markan waxaynu eegeynaa dabcan kulamada ee caawa jira laakiin kulmadii la ciyaaray haddii nu eegdana atletico madrid waxay ka badisay kooxda kubadda cagta real flodid sevilia waxay markaa garaacday kooxda kubadda cagta kelis halgool iyo waxba nabolitaankana xil ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta napoli sanadka run ahaantii innaba caadi maaha kooxda kubadda cagta salernatana ayay labii waxba ku garaaceen marka waa ka dhan kale haddii nu eegdana kulamada jira midka ugu xiisaha badan waa kulanka udhexeeya kooxda kubadda cagta manchester united iyo kooxda kubadda cagta the ganars aawa todobada qadar soddon daqiiqa markii la gaaro garoonka ay ku ciyaaraan kooxda kubadda cagta ee ganars ee lagu magacaabo imarat stadium waxauu martigelin doonaa kulan xiiso badan arsenal waxay doonayaan in marka dabcan dhibcaha ay sii dheereystaan ayna noqdaan eh, kooxda eh, dabcan sanadkanba aad u khatarta badan xilli ciyaareedkan arsenal sideed iyo kulan ay ciyaareen shan toban kamid ah waa ay guuleyseen waa arsenashal la leeyahay waa midda ugu khatarta badneed taariikhda weyaan sababta tahay in aad ciyaarto sideed iyo toban kulan shan iyo toban kulan ka midna had badiso laba ka mid barbadhaca gasho hal kulan lagaa badiyo waxaa weeyaan xilli ciyaareedkan arsenal sanadkan haddii caawan ay ka badiso kooxda kubadda cagtay manchester united taageerayaasha kale kuwa taageera kuwa manchester united taageera kuwa kalena taageera chelsea iyo liverpool waxaa leeyahay arsenal haddii caawa kooxda kubadda cagtay man united ay badiso xaqiiqda waxaa la saadaalinayaa in the ganars ay noqon karayaan kuwa ku guuleysta horyaalka bermaliga sida taariikhda ay sheegayso inkastoo koox kubadda cagta manchester city ee dabcan ay markaa ay fursad u tahay haddii caawa la garaaco the ganars laakiin mancity iyo weliba arsenal ay isku dhiman yihiin laba kulan laakiin hadii manchester united laga badiyo caawa sheekada waxay noqon doontaa in taageerasha xataa koox kubadda cagta manchester united ay yidhaahdaan alalehe waa kaa kolley dhibcihii kala qaadanay laakiin the ganars waxa ogaatiin xil ciyaareedkan waxaa jirta hal koox oo markaa idinka guuleysatay waana kooxda kubadda cagta manchester united waana kulankii ka dhacay garoonka old trafford taariikhda markay ahayd afartii september sanadkii hore labaiy labaatanka markaa ay saddex gool iyo waxba kooxda kubadda cagta the ganars lagu garaacay marka kulankaasi inkastoo kooxda kubadda cagta arsenal ay ciyaareen xataa gool kuwaad martinelli laga diiday ee isku dayo fiican sameeyeen sidoo kale kooxda kubadda cagta manchester united xataa markaa dabcan qalqalgeliyeen laakiin manchester united saddex iyo hal ku garaacday the ganars kulanka laakiin waxaa la ogaadaa ama waxaa ogaateen the ganars haddii markaa kulanka caawa badiyaan in markaa dabcan horyaalka bremeleaga sanadkan ay yihiin kuwo marka ugu cadcad xataa mancity ay ka fiicnaan karaan ama xataa laleeyahay mancity xataa dabcan way ciqaabi karayaan marka laakiin kooxda kubadda cagta arsenal ay xilli ciyaareedkii hore saddex iyo hal ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta manchester united garoonka lagu magacaabo arsenal emar stadium markaasina kooxda kubadda cagta manchester united marka ayay saddex iyo hal ay kaga badiyaan waxa bilaabay goolka uwaad nuuna tavares bukaya saka ayaa soddon laba daqiiqo benalti dhaliyay kadibna ronaldo oo soddon afar daqiiq markii mareysay baa gool dhaliyay shaaka ayaana ugu dabeetii markaa kulankaa eh, go-aamiyey oo saddex iyo waxba waa kulankii ugu dambeysay the ganars ay garoonkooda ku qaabilayeen kooxda kubadda cagta manchester united weyaan laakiin markaynu eegno inta badan kooxda kubadda cagta arsenal guuldarooyin waxay kala kulantaa kooxda kubadda cagta manchester united sida iminkanba taarikhda ay cadeyneyso waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta arsenal iyo manchester united taarikh ahaan waxaa guulal badan kooxda kubadda cagta manchester united waxay kulmeen lixdan iyo kow kulan eh, kulmada horyaalka weeyaan waxaa eh, kooxda kubadda cagta manchester united ay lix iyo labaatan ka mid a ah, halka toddoba iyo toban ka midna ay badiyeen kooxda kubadda cagta the ganars goolasha markii la eego lix toddobo waxaa dhalisay kooxda kubadda cagta arsenal waa kulmada horyaalka weeyaan halka siddeed iyo shan gool ay dhaliyeen kooxda kubadda cagta manchester united halka sidoo kale eh, dabcan kulankan kalanshiidka eh, ay sameeyeen labada eh, kooxba tusaalahaanoo kale sagaal iyo toban kaleeshid ayay sameeyeen kulankan kooxda kubadda cagta the ganers iyaga ayaa kaga badan kooxda cagta manchester united halka dabcan kooxda kubadda cagta manchester unitedna toddobiyo toban ay sameeyaan marka waynu arki doonaa marka waayadanba inkastoo kooxda kubadda cagta manchester united ay ka adagtahay laakiin the ganers waayadanba way iska celinayeen waynu arki doonaa haddii kulanka kooxda kubadda cagta manchester united markaa ay ka badin karto ama home iyo away ku mari karto markaynu egno kooxda kubadda cagta manchester united keliya marshial ayaa shaki la gelinaya kasamero kulanka u muuqnaan doona waxaa la saadaalinayaa in afar qaddex ay ku ciyaari karayaan mactomney iyo fred iyo weliba ninka layihahdo bruno fernandes iyo ericson ayaa wada ciyaari karaya halka markaa rash la saadaalinayo in markaa dabcan weerarka la tuuro oo asaga marka dabcan weerarka uu hogaamiyo marka the gandersna waxay ku ciyaari karayaan shaxdoodii oo muddooyinkii ugu dambeysayba ay dabcan ku ciyaarayeen bukayo saka martinelli iyo weliba ninka la yihahdo inkateya halka captain odi iyo weliba shaka iyo weliba thomas bartey ay ciyaari karayaan oo mar walba dabcan haddiiba xidigaasi ay joogaan the ganders waxay ku qanacsan kuwa markaasi rajeynaya haddiiba dhexda arsenal ay tahay thomas bartey captain odi iyo weliba ninka la yihahdo shaka arsenal markaasi oo kale walwal ma dareemayaan oo waxay yihiin kuwaad u khatar badan sanchenko ayaa kulanka sidoo kaleeta ciyaaraya bin white ilaa iyo ninka layiado gabriel iyo saliba iyo ramsadaali golhayaha ah iyadoona koox kubadda cagta arsenal ay ka maqnaan karayaan xidigaha sida gabriel jesus oo muddooyinka ugu dambeeya maqnaa iyo weliba maxamed eleli oo asagana kulanka ka maqan halka casamilo ilaa marshal doni vandambeg sancho iyo weliba xidigaha qaar ee donzebe ay ka maqnaan karayaan kooxda kubadda cagta manchester laakiin squad fiican labada way haystaan oo kooxda kubadda cagta arsenal manchester united xilli ciyaareedkan markii la ama shanta kul ugu dambeysay waa ay badinayeen afar ka mid ah ay badinayeen horyaalka inkastoo kulankii ugu dambeeyey barbardhac marka ay la galeen kooxda kubadda cagta crystal palace xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta manchester sagaal iyo toban kulan ah oo ay ciyaareen horyaalka brmeliga laba iyo toban ka midna ay dabcan badiyeen saddex ka mid ah barbardhac galeen afar ka mid ah ayay markaa dabcan la garaacay soddon gool labaatanna waa laga dheliyay kooxda kubadda cagta manchester united waayahay saaxiibada ayaynu markan fursii doonaa waxayna ka hadli doonaan kulankan xiisaha badan ee dhexmari doona kooxda kubadda cagta manchester united weliba kooxda kubadda cagta the ganars papá. waya saaxiibkan ayaa siinaya oo barnaamijka qayb qaadanaya saxib soo dhow waa dhawa cabdirashiid aad iyo kulanka xiisaha badan caawa manchester united iyo weliba koox kubadda cagta arsenal aniga waxaan taageer weyn u ahaa manchester united waxaan u rajeynayaa allah walaalkii cabdirashiid aad iyo aad marka waxaa leedahay arsenal caawa garaacina waa caawa waa garaacayna saddex iyo labo ama ama ama laba iyo hal waaya yaa isleeda goolka wa wa wa ku bilaabi karaa waa yahay waa yahay goolka waa daraash ayaa bilaabay ayuu leeyahay saaxiibkan waaya waa kaga mahad saaxiib sare saxaabada kale ayaynu fursa doonaa oo barnaamijka iminka ka qayb qaadanaya si toosa ah. marka waa kaa eh, saaxiibada waa kaa waa kaa aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad eh, inta badan markii la eego kulamada manchester united iyo arsenal waxaa lagu jecel yahay in kulankaasi dabcan inta badan uusan ku dhamaan kulan barbadhaca tusaale ahaan oo kale markii la eego waxaa jira kulamada qaar ama inta badan markaa ciyaarayso ama chelsea iyo koox kubadda cagta manchester united daawanayso waxaa saadaalinaysaa in markaa dabcan kulankaasi barbarac uu ku dhamaan karayo laakiin arsenal iyo manchester united kulankaasi inta badan waa la kala baxaa waayahay saaxiibkan ayaanu fursiin doonaa oo barnaamijka qayb qaadanaya jalais, on t'invite saaxiibkan ayaa soo qabanaya saaxib sodhow waa lagu maqlaa sodhow waa kulanka xisaab badan caawa toddobada fiidnimo manchester united wiila kooxda kubadda cagta arsenal alla leh waa the ganers caawa waxaa la ciyaaraysaan kooxda kubadda cagta manchester united waxaan ognahay sanadkan waxaad doonaysaan in boqolkiiba sideetan horyaalka dhankiina uu noqdo ilaa sagaashan haddii aad ka badisan kooxda kubadda cagta manchester horta sanadkan horyaalka xiiso leeyahay aad iyo aad horta manchester iyo arsenal kulanka ciyaarayaan inay barbaro horta ku dhamaada hakasmin aad iyo aad waa sababta aan kulankan aan u jecelnahay <laughs> ama arsenal guusha qaada karta aad iyo aad ah, kulan adagaa jira dhanka kalena horta manchester waa isku inay xidigo fiican haysato rashford waabaa xidiga ugu weerarka fiican aad iyo aad marka caaba waxawaay weeryaanka cusub oo degaanaba iska keedsiin oo shabaq usu daafuri doonaa warsiinaa caaba inay ku dhamaan doonto saddex milyan waa oo ay arsenal ku badanayso aad iyo aad barcelona iyadana way ciyaareysaa caawa gatefe la ciyaaraya gatefe aad iyo aad waayah waaya saaxiib sare waa mahadcelinaya saaxiibada kale ayaan fursadda siin doonaa oo barnaamijka mimika ka qayb qaadanaya waayahay saaxiibada oo barnaamijka iminkan baa sida tooska barnaamijka kaga qayb qaadanaya inu fursad sii doonayo inta badan waa kaa taageerayaasha ee eh, arsenal iyo waliba kooxda kubadda cagta manchester united labadaba laakiin aniga waxaan leeyahay oo aan leeyahay ciddii balsa ee eh, kulanka caawa sanadkan horyaalka looga cabsado waayahay eh, saaxiibkan ayaa soo qabanaya barnamijka ka qayb qaadanaya soo dhowo waaya barnamijka la socda saaxib ka aada iyo aad eh, markaan fiiriyo arsenal manchester kulan weyn mida keliya ee eh, aan xusuusano waxay tahay arsenal kooxda keliya ka adkaatay inay tahay manchester haye eh. laakiin ciyaarta marka aad fiiriso inuu kashimiri ka maqan yahay unitedka hmm. dabar jab weyn ugu tahay laakiin si kale markaa u fiirino in united kulankii arsenal ay ka adkaanaysay mukashimiri ka maqnaana waa cabsi kale oo arsenal ay wajahayaan marka isku soo duuga waxaan aaminsanahay goolkan waa big game waaye mhm. eh, united waxay isku dayi doontaa sidii city ay ula ciyaartay arsenal inay ula ciyaarto wayna u sahlan tahay marka aad fiiriso eh, waxay samayn doonaan in mhm. afarka dhaxa ah ay kusoo galaan eh, laba weerna ay adeegsadaan arsenalna boqolkiiba waxaan dhigi karaa sagaashan waxay kala manchester hase haatee labadaa kooxood waxay caan ku yihiin in united ay eh, kontrataag gasho halkaas alla ay caan ku tahay in kubad qurxoon tikataaka eh, ay heestaan marka eh, guusha waxaa sii karaa si aan sahlanayn oo adag ayay hmm. ku qaadan kartaa unitedka laakiin arsenal runtii waa koox laga cabsado hmm. marka aan marka aan fiiriyo sida ay usoo ciyaartay inay tahay kooxda ugu fiican haatan hasheeshe waxaan qabaa kulankan haddiisan uu barayso noqon aad aad marka ad waxaa is leedaha marka united aa badanayso hadii ay badiso waa waa waa iska normal top level ah eh, hogaanka haysa aad aad aad aad eh, kooxda keliya ee ka adkaasana tahay manchester aad iyo aad aad iyo aad eh, wax walba waa suuragal hase aatee maskaxdeedu waxaa i leedahay mhm. united oo daafaca ku jirta ayaa laba gooli gool kaga adkaa karta caafimaad aad iyo aad waayahay saaxiib sare waa kaaga mahad celinaya saaxiibada kale ayaanu fursad si doonaa oo barnaamijka iminka ka qayb qaadanaya marka inta badan kulmadii ugu dambeysay koxda kubadda cagta manchester united iyo weliba koxda kubadda cagta the ganers xilli ciyaareedkan bilowgiisii arsenal ayaa la garaacay iyadoona xil ciyaareedkii horena markaa cilbaha ay kala qaateen oo mar saddex iyo hal koxda cagta arsenal ay markaa guul gaareen halka kooxda kubadda cagta manchester united iyagana markaa dhibcihii marka xilli ciyaareedkii hore way kala qaateen dhibcaha waxaa markaa dabcan la saadalinaya in caawana kala qaadan karayaan lakiin kooxda kubadda cagta manchester united waxay doonayaan in markaa dabcan ay home iyo awey ay u maraan kooxda kubadda cagta the ganaris markaa caweynu arki doonaa kooxda kubadda cagta ee manchester united waliba koxda kubadda cagta ee arsenal lakiin kulankan waa kulan xiiso badan arsenal oo doonaysa horyaalka inay markaa sii dheereysato iyo weliba manchester united oo soo dhawaanaysa waa yahay soo dhow waa yahay saaxiibka chelsea taageera waxa weeyaan xaaladda adiga kuwa adag tahay <laughs> xaaladda waan u adag tahay aniga waa laba kooxood casreysay oo isku isku mid isku dhibco ah isku isku kaalin in aan kala sareen sagaalaad iyo tobanaad kala hijoogo aad iyo aad inkastoo inkasto inkastoo taageerada chelsea inkastoo taageerada chelsea ay dareemayaan aad iyo aad wiilka mudrigi inuu yahay wiil aad u khatar badan taageerada chelsea ay maskaxda ku degsanayaan wiilka aad iyo aad waaya soo dhawo marka caawa kulanka caawan oo caawa arsenal iyo kooxda manchester united umuuma aanti arsenal horta waa season fiican kujirtaa sanadkan arsenal dee waligaa ka qaadi weyso sanad kale maba qaadaysa buligeed oo sanadkan laga jiifo oo ciyaaraya liverpool iyo <laughs> waxay dhan everest eh, eh, ka yihiin manchesterna eh, ilaahi usaal xaaladeed ka tahay ninkii hmm. kasamir ahaana shan jaal u marka arsenal caawa wax leeyahay janis ay aad aadad waa janis gudbi marka iyagaana u rajaynaysaa inay guulaysaan arsenal aan rajeyna insha allah arsenal hadday sanadkan horyaalka qaadi weyso mar kale ma haayo sanadkan loo jabanyaa waaya saaxiibkaas wuxuu leeyahy hadii arsenal ku guuleysan waayaan horyaalkan weligooda kuma guuleysanayaan waa sida inta badan waa kaa ilan sababteeta sanadkan arsenal waxay haystaan fursad aad ad u qiimo badan haddii manchester ay garaacaan mansitina dhibcaha ay kala qaataan halka ayna ay sii wadaan dhabaha guulaha waxaa weyaan arsenal way khatar badnaan doontaa waayahay saaxiibka ugu dambeeya ayaan fursad siin doonaa oo barnamijka qaadanaya waaya so dhow saaxib amaasanta alaabkayga qaliya adiga barsamada saaxiibada dhammaantiin dhowr wanaagsan fartuun maxamed fartuun daasdegooda jir oo ku suganaa waayaa fartuun soo dhowow barnaamijku waa la socotaa kulanka xiisaha badan manchester united iyo arsenal aada weyn kulanka xitaa oo gudagalan kooxda liverpool aa shala ciyaareysa aad iyo aad u bixisay waxaa rajeyna halkan inaa ka sheega kulankaas baraajin dhammaan doono aad iyo aad aad iyo aad weyn kulan weyn oo xiiso badan inaa daawanaagsideen waxaaba u maleynaa ani southampton iyo everton inay meesha ku ciyaareen aad iyo aad aad iyo aad chelsea iyo liverpool waxaa sanadkan afartooda saneeto waxaaba animagu u maleynaan labadooda koox inay soo geli doonaan aad iyo aad aad iyo aad liverpool haddee afarta sare soo gasho chelsea meelaha kala raadsanay liverpool haddee waxaa meelaha kala raadsanay chelsea soo galasho aad iyo aad aad labadoodaba afar sare ma geli sanadkan aadaan kuna wina caawina ciyaari doonaa waqti xaarkan jil arsenal waxay ahaa waxay koox ambitin hadday manchester ka badin laheen mhm. eh, waxaaba kulankaas wax badana soo fiiriyo waxaaba kooxaha inta badan guulaha waxaa iskale ar chelsea cafwan aa dhihi lahay inta badan badisay ee eh, anaan harajina kulankaas brighton waxaa in kusoo dhamaada waa laga layaabaa lakin harajina arsenal laba gol iyo evrod inay kusoo badiso arsenaalna waxaa waaye liverpoolaa ka jirtaa chelsea ka jirtaa unitedna waxaa xaalkeeda waa laisku ogyahay cityna ayada jirto sanadkan haddii qaadin sanad kale arki doontaa layaa arsenaal ay kusha urajeyna kooxdeeda barcelona guula urajeynaya real madrid baraja urajeynaya waa ¿eh? yahay aad <laughs> iyo aad aad iyo aad markaa liverpool aad taageerto marnaba mau ogolid in manchester united ay eh, badiso markaa manchester united taageertana marnaba liverpool mau ogolid waa sida caadiga ah marka barcelona taageersanaa marnaba uma ogolid inay reaal badiyaan haddii aad reaal taageersanaa marnaba uma ogolid barsha inay badiso marka the ganars caawa fursad ayay haystaan ay hogaanka ay markaa sii wadi karayaan oo ay markaa guulaha ay sii wadi karayaan manchester united markastoo koox kubadda cagta manchester united arsenal markii ay ciyaarayaan waa kulan adag weyaan waa kulan xiiso badan marka waynu arki doonaa ciddii caawa badin doonta Yeah. waayaha saaxibayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door ka yeenaan markan haddii aynu egno saaxibayaal markii aynu eh, dabcan manchester united arsenal marka waa kulanka ugu xiisaha badan weeyaan marka waynu arki doonaa eh, inta badanna waa kaacaa waa kulanka ugu xiisaha badan weeyaan laakiin aniga fariinta ugu dambeysa taageerayaasha manchester united arsenal aan leeyahay waxaa weeyaan haddii kooxda kubadda cagta manchester united ay guul ka gaarto kooxda kubadda cagta arsenal manchester united sanadkan waxay doonayaan inay soo afjaraan horyaalka bermeliga tan iyo labada kun saddex iyo tobankii markaasi ugu dambeysay xilli ciyaareedkaasi yacni waxay ka tahay xilli ciyaareed ay doonayaan in horyaalkan ay ku baratamaan waa manchester united weyaan waa haddii ay ka badeen arsenal inkasta horyaalkan wax badan uu dhiman laakiin waxaa la aaminsan yahay waxaa jira saddex kooxood ee ugu cadcad sanadka inay ku guuleysan karaya horyaalka bermaliga waana mancity arsenal iyo weliba koox kubadda agta manchester united marka laakiin haddii manchester united caawa laga badiyo oo arsenal markaasi dabcan ay madaxa ka tunto oo manchester united la garaaco ale manchester united waa inay kaalinteeda saddexaad iyo kaalinteeda afaraad ay u sababtay tahay manchester united waa in ay garaacda arsenal sida iminkanba marka laakiin waa kulan xiise badan weyaan haddii labadu barbadhac ay ku heshiiyaanna waxay ka dhigan tahay in labadaba sanadkanba ay diyaar u yihiin in markaa ay sii wataan dhabaha guulaha marka waynu arki doonaa koox kubadda cagta manchester city galabka shanta galabna waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta wolfis waxaanu ognahay koxda kubadda cagta mancity in kulankii ugu dambeeyey comeback cajiib ay ku sameeyeen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo sports caawa city waxay ku ciyaari karayaan shaxdan gulahay ederson roben dias weliba ninka layihahdo stonis halka kyle walker weliba cancelo ay markaa dabaan ciyaari karaan sidoo kale bernardo silva rudri weliba kafid brunia ayaa dhexda ciyaari karaya halka jack ilaa haalan imares lagu soo bilaabi karayo iyadoona kooxda kubadda cagta mancity ciyaartooydooda badi ay joogaan ayna markaa diyaar u yihiin in kulanka ay markaa kasoo hormuuqdaan dhan letana kooxda kubadda cagta ee wolfris waxay ku jiraan kaalmaha ugu dambeeya horyaalka brmeliga iyadoona kooxda kubadda cagta wolfis xilli ciyaareedkan ay ku jirto kaalinta toddobiiy tobanaad horyaalka brmeliga xilli ciyaareedkana sagaaliyo toban kulan oo horyaalka ay ciyaareen keliya afar jeer ayay badiyeen iyadoona kooxda kubadda cagta wolfis kulankai ugu dambeeyena kooxda kubadda cagta manchester united ay eh, dabcan saddex iyo eber kaga badiyeen kooxda kubadda cagta masity ayaana badisay iyadoona markaa dabcan kulankii ugu dambeeyena ama saddexdii kun ugu dambeysay ilaa afartan kun ama shantii kun ugu dambeysayba masit ayaa badanaysa mar saddex iyo hal mar afar iyo hal mar hal iyo eber mar shan iyo hal ilaa marna saddex iyo eber marka waayadanba kooxda kubadda cagta wolfis waaba la garaacayay marka waa kaa arki doonaa kulanka xiisaha badan tababaraha kooxda kubadda cagta manchestedna waxa uu beeb beeb weyaan waxa uu shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in ay dabcan ciyaartoodiisii ay dhabaha ama guulasha ay sii wataan marka mancity iyadana waa koox kale oo sanadkanba loo saadaalinayo ku guuleysiga horyaalka bermelig markasta mancity waa tartamayaal waa kuwa ugu cadcad waa kuwo khatar badan waa kuwa shantiisana ugu dambeysa afar ka mid ah guuleysanayeen laakiin manchester city yaa la tartami doona arsenal sanadkan iyada ayaa ah kooxda ugu khatarta badan horyaalka bermeliga waa haddii sidaa kusi socdaan weyaan marka waa ka eh, saaxiibada eh, dabcan iminkanba eh, mancity taageer waxaa lagaya mancity weli sidii ay u khatar badantaha inkastoo xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta manchester city markii ay hoomkooda ku ciyaarayaan solaan oo kale toban kulan ayay ciyaareen sideed ka mid ah ayay badiyeen waana kooxda eh, dhibcaha ugu badan heshay macity garoonkooda weyaan marka caawana garoonkooda ama galabka garoonkooda ayaa lagu ciyaari doonaa dhan kaleetana haddiinu egno kooxda kubadda cagta ee eh, barcelona caawa waxay markaa dabcan la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta kadife waa kulan xiise badan barcelona waxay doonayaan in horyaalka laliigaha ay sii dheereystaan hadda waxay leeyihin afartan iyo kow dhibcood waxay doonayaan afartan iyo afar dhibcood in markaa dabcan eh, tagaan marka haddii caawa real madrid la garaaco barcelona badiso dhibco eh, dabcan muhiim ah ay ku heen doonaan ilaa lix dhibcood ay hogaanka horyaalka laliigaha ku heen doonaan barcelona kulankii ugu dambeysay waxay dabcan barbadhac ay la galeen kooxda kubadda tagadefe barcelona marka waa ka waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golaha stergan christensen iyo aruuq wada ciyaaraya baldi wiliba conde bosquet dijon gafi bedri ansofat iyo dambele roberto lwanduiski iyo wiliba feran ayaa kulanka ganax kaga maqnaan karaya kooxda kubadda cagta ee barcelona dhanka laatana hadii anu eegnana kooxda kubadda cagta real madrid caawa kooiyo tobanka habeenimo waxaa la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta atletica bilbaw kooxda kubadda cagta atletica bilbaw ilu kooxda kubadda cagta real madrid garoonka atletica bilbaw ayay ku ciyaarayaan waana garoonka layihahdo san mamis kooxda kubadda cagta real ayaa kulankii ugu dambeysay garaacday kooxda kubadda cagta valerial inkastoo kulankii horyaalka laliigaha markaa laba gooli hal lagu ciqaabay kooxda kubadda cagta marengeyska real madrid waxay weyn karayaan xidigaha sida alaba faskesi weliba jomen ay weyn karayaan halka shaxdan ay ku ciyaari karayaan golaha tubad kartuba rodrigel iyo weliba nacho halka dermalataw iyo mendi ay ciyaarayaan kamafinga iyo ninka layihahdo eh, tony cruz iyo weliba ninka layidhaahdo fadi falfardi bezema venicias iyo rodrigo ay yihiin kuwa markaa saf koowaad lagusoo bilaabi karayo atletica bilbao kulankii ugu dambeysay hal gool iyo eber ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta marengeyska iyadoona kulankaasi waa kulan subarkaaba ah, lakiin kulankii ugu dambeeyey horyaalka ay wada ciyaarayeen kulanka laba gool iyo hal ayaa lagu ciqaabay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo atletico bilbaw oo kooxda kubadda cagta real madrid ayaa guul gaartay real way ka caddahay kulmadii ugu dambeysay horyaalka markii la eego shantii kun ugu dambeysay saddex ka mid ah ayaa dhubci lumiyeen labo ka mid ah waa la garaacay hal ka midna barbaraacay galeen xilli ciyaareedkan lix iyo toban kulan ay horyaalka ciyaareen labaiyo toban guul ayay gaareen labo barbaadhac iyo weliba laba guuldaro soddon iyo lix gool ayay dhaleen lix iyo toban gool ayaa laga dheliyay xilli ciyaareedkan waa kooxda eh, dabcan xilli ciyaareedkan difaacooda aad iyo aad u liito koox kubadda cagta real madrid weeyaan markii la eego barcelona lix iyo toban kulan ay ciyaareen soddon iyo shan gool ay dhaliyeen keliya lix gool ayaa laga dheliy markii la eegana horyaalada yurub sida horyaalkada liigaha bundesliigaha midkan brmeliga iyo weliba talyaaniga iyo faransiiska waa shanta horyaal dabcan ugu xiisaha badan dunida weya shantaasi horyaal ma jirto kooxda kubadda cagta barcelona koox u dhiganta markii laga dhanka difaaca ah. markii la eego lix iyo toban kulan oo la ciyaaray in markaa dabcan keliya laga dhaliy lix gool marka waxa weyaan saddex ka midna waxaa dhalisay kooxda kubadda cagta real madrid ayaa ka dhalisay marka xil ciyaareedka marka waxaa weeyaan barcelona way ugu cadcadahay laligyaha inay ku guuleystaan ama ay ku guuleysan karayaanba marka real madrid lix iyo toban gool ayaa laga dhaliyey iyadoona markaa eh, dabcan xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta real madrid ay doonayaan in markaa dabcan marka wadada goolaha kusoo laabtaan real madrid xil ciyaareedkan markii ay kulamada banaanka ay ciyaarayaan waa kooxda eh, labaad ee ugu dhibcaha badan heshay markii laga sooday kooxda kubadda cagta barcelona real kulamada banaanka sagaal kulan ayay ciyaareen toddoba mar ayay dabcan guul halkaa kusoo gaareen laba barbadhac waa laba guul daro ayay dabcan kusoo qaateen kulamada banaanka real madrid xil ciyaareedka banaanka ayaa inta badan lagu gaadgaadaa warka eh, real haddii marka ay hufto barcelona fursad ayay u tahay lix dhibcood ayay ku qaban karayaan horyaalka liigaha waa haddii kooxda kubadda cagta barsha ay badiso weyaan kana badiso kooxda kubadda cagta kadefi caawa sideedda habeenimo qadar soddon daqiiqa dhan kaleetan haddii nu egno horyaalka talyaaniga waxaa jira kulmo xiisa badan kan ugu xiisaha badan waa kulanka udhexeeya kooxda kubadda cagta atlanta iyo waliba kubadda cagta yuve atlanta waxa weeyaan dabcan kulmadii ugu dambeysay ama labadii kun ugu dambeysay waxay dhalinayeen laba iyo toban gool wax ka badan ayay dhalinayeen tusaalahaan oo kale kulankii sbesi la ciyaarayeen koba italia shan gool ayay ku garaaceen kulankii kale ee salnatana ay u baxayeen sideed gool ayaa lagu garaacay marka atlanta xil ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan caawana markaa waxay la balansan yihiin kooxda kubadda cagta yuventus oo shan iyo toban dhibcood ee laga jartay kadib markii sharci daro lagu soo eedeeyay kooxda kubadda cagta yuve kooxda kubadda cagta yuventus caawa waxay doonayaan iyagana marka inay guul gaaraan kulankii ugu dambeysay atlanta ay weliba yuventus barbadhac ayuu ku dhamaaday kulankaasi waxa uu ama waxaa la ciyaaray saddex iyo tobankii februaayo xilli ciyaareedkii hore labada kun labiyo labaatanka midkii kasii dambeeyana hal gool ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta yuventus marka yuventus oo hadda kaalinta tobanaad ku jirta ayaa dabcan iminkan waxay la ciyaareysaa koox kubadda cagta atlanta oo kaalinta shanaad ku jirta yuventus xil ciyaareedkan rajo fiican ayay lahayd oo dabcan eh, kaalinta saddexaad horyaalka ku jirtay laakiin in koox kubadda cagta yuufa la ganaaxay waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta napoli oo konton dhibcood leh iyo koox kubadda cagta ac milan iyo weliba inter milan ayaana saddexdaasi ku tartami doona isku dayataha talaaniga laakiin koox kubadda cagta naaboli ayaa leeyahay waxay yihiin kuwa ugu cadcaad sanadka boqolkiiba sagaashan ku guuleysiga horyaalka sareeeda ee talyaaniga ugu dambeyntiina saaxiibayaal rooma waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta sbezia markaynu eegnaa kooxda kubadda cagta ee eh, burushu dortmund kooxda kubadda cagta akisbaji ay la ciyaari doonaan dhowaan shanta galabnimo qadar soddon daqiiqa waa kulmada xiisaha badan ay jira weeyaan wararka suuqa galibsigan haddii eegdona kooxda kubadda cagta chelsea markan barcelona ay weer ku qaaday waxayna ka doonay ciyaaryahanka layihahdo farenke kese kooxda kubadda cagta arsenal maanta waxay ciyaarsiin doonaan ciyaaryahaankii dhowaan ay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta brighton marka ninkaa ayay doonaya inay ciyaarsiiyaan ama kursi keedka ayaa lagu soo bilaabi doonaa kadibna eh, bedel ayaa lagu soo gelin doonaa ciyaaryahankii dhowaan brighton ay ka qaadanayeen waa kaa saaxibada waa ka barnaamijkan intaan ayaan kusoo gebagabayn doonaa noole kulanti Yeah.